بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال أبو طيب waxaan ka bilaabaynaa boga boqol labiyo soddon numberkiisa labaad abu طayib baynu ka bilaabaynaa على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم abu dayib ninkii la odhan jiray ayaa gabayga tirinaya wuxuu gabayga kaga ka tirinayaana dagaalkii camuuriye ayuu gabayga ka tiriyey gaar ahaan gabaygani waa gabaygii qalcatulxamraa qalcadii la odhan jiray uu ka tiriyey qalcatulxamraa wuxuu sawiranayaa muslimiintu markii ay qabsanayeen meesha inay dabaq ka dhiseen ama ka taageen dabaqaasoo ranjigiisuna uu dhiig yahay oo casaan lagu ranjiyeeyey buu leeyahay ayaa lagu taagay aasaaskiisa iyo tiirashiisuna ay yihiin meyd iyo bakhti ayaa laga sameeyey markaa gabaygii wuxuu soo wadaba wuxuu soo mariyey inuu inuu yidhaa labadan bayd oo labadan bayd baa gabaygii ka mid ahaa calaa qadri ahli اlcasmi go-aanka ka u saaxiibka a ah, qadarkiisa ayay taatii ku timaadaa alcazaa'imu waxaa la go-aansadaa wax kastood go-aansataa wuxuu la egaanayaa kan go-aanka lihi intuu la eg yahay haddii kan go-aanka lihi uu daciif yahay shayga uu go-aansanayaana daciif buu noqonayaa kan go-aanka lihi hadduu qawi yahayna shayga uu go-aansanayaana qawi buu noqonayaa wataatii way timaadaa calaa qadri lkiraam dadka sharafta leh qadarkooga iyo qiyaastooda almakaarimu sharaftuba sharaftuba waxay la eg tahay kolba kan samaynaya sharaftiisu intay la eg tahay buu ku leeyahay kolkaa kani hadduu ku sharaf la yahay dee sharaftiisuna intuu la eg yahay bay la egaanaysaa wuu sii sharxay beydkaa horuu beydkan dambe sharxaya labada beyd iyaga laftoodaa isfasiraya wuxuu ihi watakburu way weynaataa fii cayni sagiiri ka yar ishiisa sigaaruhaa umuurta yaryar baa ku weynaataa ninku hadduu sidiisaba yar yahay yaridani maaha tii da'da yaridani waxa weeyaan tii shaksiyadda iyo sharafta iyo dadnimada qofka dadnimadiisu ay yar tahay shay yar oon qiimo lahayn buu u arkayaa waxweeyin oo wax kala ah shayga ninka dadnimadiisu ay weyn tahayna waxa weyn buu wax yar u arkayaa oo agtiisa aan waxba ka ahayn wa takburu way weynaanaysaa fi cayni sagiirika yar ishiisa sikhaaruhaa umuurta yaryar baa ku weynaanaysaa wa tasquru way yaraan fii cayni alcadiimi ka weyn ishiisana alcadaa'imu umuurta waaweyn baa agtiisa aan waxba ka ahayn oo wax yar ka noqonaya haddaba labadaa bayd markaan soo qaadano jumlada koobaad ama kalaamka koobaad calaa qadri ahli اlcasmi taati alcazaa'imu intaa weeyaan hadaba kalaamka intaa ku yimid yaa lagula hadlayaa baan u malaynaynaa makhaaludihni baa lagula hadlayaa adarbu libtidaa'i baa qeybtii la odhan jiray mise waxa weeyaan qeybtii la odhan jiray adarbu alabi mise waa adarbu linkaari saddexdaa waa midkee waa adarbu libtidaa'i oo khaalu khaaludihni baa lagula hadlayaa wa taati calaa qadri lkiraami almakaarimu markaynu aragno kalaamka kale halkaa ku qoran wa taati calaa qadri lkiraami almakaarimu yaa lagula hadlayaa kaana maxaad u malaynaysaa wa taati calaa qadri lkiraami almakaarimu waxaa lagula hadlayaa sidii oo kaluna darbu libtidaa'i wax tawkiidihina kuma jiro wa takburu fii cayni sagiiri sigaaruhaa waa lamidun wa tasquru fii cayni alcadiimi alcadaa'imuna waa lamidun dhammaan waxa weeyaan wadaa ibtidaa'i baa lagula hadlayaa qaala xasaan binu thaabit radia allahu canhu xasaan binu thaabit waa saxaabigii la garanayo wuxuu yidhi xasaan wainii laxulwun tactarinii maraaratun wainii lataraakun lima lam ucawadii gabayaa waxa weeye jaahiligiina gebyi jiray markii islaamku yimidna wuu gebyi jiray ninkani markii dambena nebigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankii mushrikiintu markay muslimiinta cayda gabayga ah ku soo bediyeen war nimanka inaga cay jibriil baa macaaga ahe kolkaa waa ninkaa nebigu uu leeyahay alayhi salaatu wasalaam jibriil baa macaaga ah isagana gabayadiisa way ka muuqataa inuu jibriil maciise yahay isagoo sheeganaya oo xasaanle jibriil baa macayga oo ilaahay macayga uu ka dhigay way ka muuqataa kolkaa xasaan in badan in badan runtii wuxuu difaaci jiray diinta islaamka wuxuu difaaci jiray nebi maxamed iyo saxaabada in badan gabayaagiisii dambe ee markii uu muslimka ahaa tiriyey inta u badan xaggaasuu ka tiriyey haddaad eegto waa kan odhanaya markuu nebi fatxu maka markuu ka hadlayey fatxu maka ee qurayshtii maka uu la hadlayey waa kan odhanaya cadimnaa khaylana in lam tarawha tuhiiru naqca mawciduha kadaa'un wuxuu leeyahay fardaha iyaga waa taan weynaa in buurta yaree kade la yidhaahdaa ay balanteena noqoto oo halkaa aynu isku heli doono qureeshey oon idintusi doono dumarkiina oo intay khimaarka la baxaan faraska iskaga waabwaabinaya kolkaa halka ay dumarku faraska iska waabwaabinayaan rag iyada hadalkiidaa buu leeyay rag ma jiro buu ley wax la laayey iyo wax baxsaday iyo wax dhuntay weeyaan raggii buu yidhi kolkaa dumarkiinana hor joogsan doono buu yidhi taasina waa ballan inoota alle buu leeyahay markaasuu aad uga soo hadlayo runtii uu rasuulkana aada u difaacay oo aad iyo aad uu rasuulka u difaacay iyo muslimiintaba gaaladana uu caayay markii dambena waa ka odhanaya faina abi wa waalidahu wa cirdi bicirdi muxamedi minkum fidaau rasuulkay soo caayeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi faina abi aniga aabbahay wa cirdi iyo wa waalidahu iyo aabbihii wa cirdi iyo sharaftayduba licirdi muxamedin minkum fidaau nebi maxamed sharaftiisaan idinkaga furanayaa buu yidhi kolkaa xasaan nin qaaliya weeyaan almuhim horta waa saxaabi kol hadduu saxaabi yahay intaa kadib waxaad tidhaahdaaba waa wax kooban weeyaan xasaan waa nin saxaabiya wey dadka qaar baa aada iyo aada ugu dhacay oo ugu khaldamay iska ilaali laakiin akhta rag baa waxyaaba aynaan oo xasaan ka sheegay wax beena oo iftiraa ah, oon sal iyo raad lahayn oo kitaab ay ku qoran tahay ayna jirin haddaad raadisid muslimiintu kutub bay leedahay dad mawhuuqiinihi ay qoreen kutub de meelaha un laga soo qoray oo laga yaabo qof dasiisiiba inuu soo qoray inaad hadalkeega qaadata maaha kolkaa fulay buu ahaa bay fulay xasan weligiiba fulay weligii dagaal ma tegin bay ya waa iska been weeyaan laga samaynayo fulay buu ahaa bay waxyaabo badan bay ka sheegeen oo kale oonan intaasi waxba maahaba oo ay halkaa uun intay sii raaciyeen ayay leeyihiin aynu ugu sii dardarno wa inii anigu la xulwu nin macaan baan ahay tactariinii waxa igu biiraysa maraaratun qadhaadh mararka qaarna qadhaadh baa igu biiro waan qadhaadhaadaa buu leeyahay wa inii anigu lataraakum waxaan aada uga tagaa oo necebahay buu yidhi limaa kan lam ucawad aan laygu tababarin in caado layga dhigin shayga aan caadadayduba ayna ahayn waa necebahay oo horaan uga tagaa buu yidhi wa inii anigu la xulwun macaan baanahay tactariinii ay ku jirto maraaratun qadhaadh eeg macaan iyo qadhaadh labadiiba isku jira ayaan ahay buu leeyahay soomaaliduba way lahaan jirtay baan u malaynaya ya socaynkaa maahayn waad waad fahmaysiin baan u malaynaya ragga gabayga sheekh xuseen iya meesha fadhiye kolkaa waxa weye waa isku midun kolley eh, soomaaliga gabaygan soomaaliga iyo gabaygan carabigu aad bay iskugu jiraan waxaan ahay macaani iyo qadhaadh meel ku wadayaal soo maahayn waa tii oo kale weeyaan wa inii laxulwun macaan baan ahay tactarinii waxa idadaya oo igu biiraya maraaratun qadhaadh kale kolkaa wuxuu ujeedaa qofka muslimkaana waan u macaanahay qofka gaalka ana waanu qadhaadhay kolka anigiibaa labadii qof dee qof basi ula eg buu leeyahay oo qof basi ula muuqda wa inii anigu lataraakum waxaan aada uga tagaa limaa lam ucawad waxaan caado la iiga dhigin waan ka tagaayo waan necebahay wa inii laxulwun tactarinii maraaratun kalaamkaa amaa jumladaasi yaa lagula hadlayaaba ad u malaynaysaa inkaari baa lagula hadlaya waa darbulinkaari munkir baa lagula hadlaya tawkiidka waa inaynu tirinaa imise tawkiid baa ku jira waayo qof munkira marka lagala lala hadlayo waa in tawkiidiyo hadalka lagu daraabaynu isku ogeyn waa inna iyo laxulwun laamka ku jira laba tawkiid baa ku jira wa inii lataraakun limaa lam ucawad ka waran iyadana waa lamiduna munkir baa lagula hadlayaa waayo laba tawkiid baa ku jira waa ina iyo laamka lataraa ku jira qaala alurajaani wuxuu ihi nin urajaani la odhan jirayna inaa lafii zamni mal'aana min fitanin falaa yucaabu bihi mal'aanu min faraqin inaa annagu lafii zamanin xilli baanu joognaa mal'aano laga buuxiyey min fitanin balaayooyin xilli ay balaayadu ka buuxdo ayaanu joognaa buu yidhi falaa yucaabu lama ceebayn karo bihi isaga mal'aanuka laga buuxiyey min faraqin baqdin warka iminka waktiganoo kale baqa cidima caayi karto buu yidhi waayo musiibooyinka iyo balaayooyinka iyo dhibaatada waktiga ka buuxa ayaa badan kolkaa qofka baqaa waa qof caqlile weeyaan iska baq buu leeyahay markaa innaa annagu la fii zamanin xilli baanu joognaa xilliga oo mal'aana laga buuxiyey min fitanin balaayooyin iyo fitnooyin falaa yucaabu bihi lagu ceebayn maayo mal'aanuka laga buuxiyey min faraqin baqdinka laga buuxiyey haddaba inaa la fii zamani mal'aana min fitanin gabaygaa markaan eegno kalaamka intaa ee markaan eegno waxaa lagula hadlayaa darbulinkaari baa lagula hadlayaa sababtuna waa laba tawkiid baa ku jiro waa inna iyo laamka la fii zamanin ku jiraa falaa yucaabu bihi mal'aanu min faraqin marka uu yidhi falaa yucaabu bihi mal'aanu min faraqin darbulibtidaa'i baa lagula hadlayaa sababtuna wax tawkiidaan ku jirin weeyaan tawkiidba kuma jiro qaala labiid wuxuu ihi labiid binu rabiica waa mucamariinta ayuu labiid ku jiraa raggii ilaahay cumriga dheer siiyey ayuu ku jiraa ragga qaar baa yidhaahdaa ilaa boqol iyo afartan wuu dhaafay bay yidhaahdeen labiid wakhtigii jaahiligiina raggii gebyi jiray buu ahaa islaamkana raggii soo gaadhay ee ka gebyi jiray buu ahaa inkastoo loo badiyey labiid markii uu islaamay kadib wuu joojiyey gabayga baa la yidhaahdaa hal bayd buu tiriyey baa la yidhi bacd alislaam halkaa bayd baa laysku habsaday kolkaa kuu yahay waxa ay qolo yidhaha qoloba waxbay ku tilmaamaan laakiin waxaa jira xadiid bukhaariga ku yaala oo nebi maxamed uu yihi calayhi salaatu wasalaam asdaqu kalimatin qaalaha shaacir kalimatu labiid kelmaduu gaba yidhaahdo wax gabayaa yidhaa waxa ugu run badan kelmadda labiid waa xadiid bukhaariga ku qoran weeye kolkaa talow kelmaddaa nebigu ku taskiyeeyey waa maxay alaa kullu shayin maa khala llaha baailun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun alaa kullu shayin maa khala llaha baailun wuxuu yidhi wax kaste oo ilaahay ka soo hadhay wuu baaba'ayaa buu yidhi oo ma jirayo alaa kullu shayin maa khala llaha baailun wuxuu ka dambaysiiyey wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun nimco oo dhanna adduunka way ka zuuli doontaa buu halkaasaa laakiin la isku yaro qabsaday wakullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun tala waa maxay nimcadaasi kolka almuhim jannadu kuma jirto waa nimcadii adduunyada weeyaan wakullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun waa nimcada adunyada ayuu leeyahy way baabi'i laakiin jannadu kuma jirto haddaba ninkaa labiid binu rabiica la wuxuuna ku jiray xafadadiibuu ku jiray boqol iyo shan iyo afartan buuna ku geeriyooday cumrigiisu markuu marayay boqol iyo shan iyo afartan gabay buu ka tiriyey waxaa i dhibaya buu yidhi waktiga igu dheeraaday iyo wa su-aali haadanaasi kayfa labidu dadkii unbaa ka dhammaan la buu yihi labiid ka warrama kayfa labidu wayba idhibtayba buu yihi kayfa labidu waa markuu gaboobay moogtaha haddana maskaxdiisu isma bedelin xaafidulqur'aan buu ahaa labiid binu rabiica waxaa lagu tiliyaa inuu xaafidulqur'aan ahaa qaala labiid wuxuu yidhi walaqad calimtu lataatiyana maniyati ina almanaaya laa tatiishu sihaamuhaa walaqad calimtu waxaan yaqiiniyey buu yidhi lata'tiyanna inay ii imaniyey ii imani maniyati aniga geeridaydu ina almanaayaa geeridu laa tatiishu sihaamuhaa leebkeegu ma gafo halka lala damco waan ogahay oo waa yaqiin buu yidhi inay geeridu ii iman mana la socotaa buu yidhi geerida leebabkeega iyo fallaadhaheegu inayna gefin halka loogu talagalay kolkaa geeridii way ii imani intaan doono aan jirabe walaqad calimtu lataatiyana maniyatii ina almanaaya laa tatiishu sihaamuhaa walaqad calimtu waan yaqiiniyey lataatiyana inay ii imaniyay ii iman maniyatii aniga geeridii inay ii iman ina almanaayaa geeridu laa tadiishu sihaamuhaa leebabkeegu waxba ma gafaan haddaba jumlada ah walaqad calimtu lataatiyana maniyatii jumlada ah jumlada ayaa lagula hadlayaa walaqad calimtu waxaa lagula hadlayaa inkaari waayo qad baa meesha la keenay oo tawkiid faa'iideynaysay laam baa meesha la keenay oo muwada'atun lilqasam la yidhaah taatiyana baa la keenay nuunu tawkiid baa la keenay oo dee nuunkii a taqaaneena kolkaa waa inkaari welibana inkaarkiisu uu adag yahay weeye ina almanaayaa laa tadiishu sihaamuhaa markaan soo qaadano yaa lagula hadlayaa ina almanaayaa laa tadiishu sihaamuha dalabi baa lagula hadlaya waa nin shikisan baa lagula hadlaya hadalkaa sababtu waxa weeye nin shikisan in lagula hadlayo aan ku garanay ina almanaaya laa tadiishu sihaamuha hal tawkiid baa ku jira waa ina tawkiidka qurana qofka shikisan baa lagula hadli jiray qaala naabiqatu dhubyaani wuxuu ihi naabiqatu ولست بمستبقين أخا لا تلمه على شاعث أي رجال المهذب ناaبغة ذuبyاni sida مagaعa ناaبغa ka muuqata horta ناaبغa gabayaaga inta badan labaa loo badiyaa ناaبغa haddaad maqaشho laba gabay baad kala dooran kartaa waa ناaبغة الjacdi iyo ناaبغة ذuبyاni labadaa gabaya ayaa jira ناaبغة ذuبyاni isagoo nin weyna ayuu gabaygu mar qura ka soo butaacay kolkaa magaca naabiqaa ayaaba tilmaamaya kii gabayga laga faruuray ama laga soo butaacay mar qura uun kolkaa waxa weeye markiisa hore nolol hoosaysa ayuu ku noolaan jiray markii gabayga uu bilaabay ayuu boqor la odhan jiray nucmaan binulmundir oo furus ay bacdu markii dambe dhintay sababtii lagu dilay waa ah, kutubta taarikhda wax badan ka sheegaane gabay wuxuu la xidhiidhay nucmaan binulmundir waa melik alxiira boqorkii xiire haystay weeyaan nucmaan bin lmundir waana jaahiligi nin jaahiliya buu ahaan jiray oo aad iyo aad u khatar ah nin khatara buu ahaan jiray nucmaan bin lmundir kollay taarikhdiisa waxbaad ka haysiin wuxuu ahaan jiray khamriguu ku wacnaan jiray aad buu u cabbi jiray khamriga hana la yaabin oo dee khamriga ummaddeennan islaamkeenna xarimay eh intii islaamkeenna ka horreysay xataa fii sadri lislaam khamrigu xaaraan ma ahayn muxaram ma ahayn kolkaa nucmaan bin lmundir ayuu ninkani gabayaagiisa ahaa nucmaan binulmundirna nin khatara buu ahaayo ninkuu doonana dila ninkuu doonana daaya waxaa la sheegaa maalin maalmaha kamidu khamri cabay nucmaan adduunka labadii uu ugu jeclaa labadii qofuu adduunka ugu jeclaayoo ag jooga ayuu khamrigii cabay markuu ka dhergey unbuu isdhaafayoo intuu ciidankiisii la hadlo unbu yidhi aryaadaheen arqabta labada ninoo iyagoo nool aasa unbu yidhi iyagoo nool aasa labadii qofba inta la qabtay ayaa mid kasta isagoo nool la aasay waa ninkani ninkuu u gabiyo oo nucmaan binu mundir ah labadii qofba markii la aasay ayaa khamradii markay ka baxday ayuu kadib yidhi away saaxiibaday markaasaa la yidhi iyagoo nool sawdiga aasay labadii ninba dee hebelna halkaasaad ku aastay wakaa isagoo nool baanu aasnay kii kalena isagoo nool baanu aasno adaana amri bay yidhaahdeen in badan buu ka dul baroortay wuxuu laba wuxuu ka dul dhistayba laba eh, qubadood buu ka dul dhistay khiriyeyn wax la yidhaha buu samaystay markaa laba maalmood maalin werwer oo loo murugoodo adduunka labadaa qof iyo maalin farxad oo loo farxo kolkaa khiriyeynkii cumri labiyo tobankii bilood ayuu yihi laba maalmood baa ku jira maalin khiriyeyn buu ubixiyey maalin farxad ah iyo maalin muruga ah wuxuu sameeyey maalinta farxadda ah waagu markuu beriyo qofka ugu horeeye indhahayga soo qabta buu yihi meel buu u baxayaa qofka ugu horeeye ishaydu qabato boqol halaad buu igu leeyahay buu yihi weligiiba yuuna garanin qof garanaya haato ahaato qof kale qofka ugu horeeya sidaa ugu soo baxa boqol halaad buu waa maalinta farxadda maalinta murugadana qofka ugu horeeya kasoo horbaxa wuu dilayaa y waan dilayaa u odhan jiray kolkaa ninkani horta nin noocaasu iska ahaa nicmaan binulmundir waa ninkan gabayaaguna uu u gabyayo waa kale wax walaalaba ma reebin rag oo dhan waad dhammaynaysaaye buu leeyahay markaa gabayaaga laftiisa isku dhaceen markuu gabaygu gabayaagu bay gabaygan tirinayo nucmaan binulmundir oo rag kale la socda ayaa maalin wada ugaadhsi tegey faraskiisii yaxmuum baa la jiray nucmaan faraskiisa yaxmuum yaxmuum waa qiiq qiiqna waxa weeye waa hawo oo kale faras dheereeyo dheereeya buu lahaan jiray uwaadh bay arkeenoo way kasii dabadaayeen uwaadhii markii laga sii dabadaayey farasyadii kale oo dhan xakamihiibaa qabtay nucmaan binulmundir faraskiisii xakamihiibaa qaban waayey weligiiba ha cararo un weligiiba ha cararo un weligiiba ha wuxuu la galay meel bahalka iyo kaynta iyo balaayada aan la maraynay cirkina wuu soo qaqabsaday inuu do-o ayuu bilaabay nucmaanoo baqaya habeenkii markuu galay buu faraskii u joogsaday nucmaanoo baqaya ayaa arkay nin carbeed oo ree daa'i ah oo keligii meel yar degan markaasuu isdul taagayo wuxu hi aryaahe may barin kartaa buu ihi caawa ha buu yidhi oo faraskiibuu ka soo dejiyey oo uu soo dejiyeyo ninkiiba xaaskiisii la hadlay wuxu uhi ninkani waa nin shariifa sida iga muuqata ma garanayo inuu boqorkii yahay laakiin waa nin shariif ee inaga hagaaji buu yidhi caawa maxaad haysaa ri baynu leenahay oo inoo irmaan bay tidhi rida markaad listo buu yidhi lisida kadib aynu qallo markii ay liseen ayay qaleen way u qaleen maraq yaroo mudari la yidhaah bay u sameeyeen maraq mudari la yidhah inagu kollay ma naqaan waxa weeye hilibka oo caana lagu kariyo oo maraqii uu noqdo dee jiidhka wixii ka soo go dheecaankii jiidhka iyo caano isku jira uu noqdo mudari bay u kariyeen markuu dhergey boqorkii waaguna uu beriyey faraskiisii markuu fuulay buu la hadlayay ninkii acraabiga ahaa markaasu aryo ahe may garanaysaa bu maya buu yidhi war nucmaan binulmundir baan ahaye waan ku abaalin doonaaye waaa ballana buu yidhi markaad ii timaad inaan ku abaaliye war abaalkaaga soo doono ii kaalay buu yidhi ha ilaawin arrinkaase wuu iskaga tegey ninkii kama daba tegina sanad abaari ay ku dhacday ayay islaantiisii ku tidhi aryaahe waxba ma hayside maad boqorkii berigii ku yidhi abaalka soo doono aad u tegti waayahay boqorkii buu tegey wuxuu ku hagaagay maalintii ma garanaysaa yowmulbu'siga la odhan jiray maalintii khatarta ahayd maalintii buu ku hagaagay boqorkii oo meel fadhiyo oo raggii dee ay seefaha sitaan raggiina ayuu ku soo baxay markuu ku soo baxay buu yidhi ha qabta bu yidhi waa ninka halkaa ka soo baxay waa ninkii aynu ugu hor aragnay sawma qabta waa la soo kaxeeyey nucmaanow may garanaysaa buu yidhi aad buu uga warwaray nucmaan waan ku garanayaa buu yidhi waxaa tahay ninkii reedaay sawmaaha sida wanaagsan ii galay haa buu yidhi ma og buu yidhi maantoo kale ninkaan arko inankayga qaabuusna ha ahaadee inaan dilo ma og buu yidhi anuu maxaan ka ogaa buu yidhi maanta maalin ay adig kuu tahay waxba kalama socdo war maanta qaabuusna waa la dilaaye bui waan ku diliye soo dhawow ma jirto arrinkaa waxaan ahaynoo soconayaa ma jirte markaasuu yihi boqoro waxaan doonaya horta adduunyo sheega buu yidhi wax alla waxaan adduunyo ku siiyo waan ku dilayaaye de ka dhimanayaaye maxaan ku fali buu yidhi adduunyada war carruurta adaad uga tegiye buu yidhi adduunyo wuxuun sheego halkaa markuu marayo kollay maad dilaysaa buu yidhi haa waan ku dilayaa buu yidhi markaasuu yidhi boqor waxaan codsanayaa buu yidhi balan ha lay siiyo ballan ha reerkaygaan la soo dardaarme markaasuu dee haye cid kala damiir kafiilkeen baa lagu yidhi gabay buu tiriyey nin eh, shurayk la odhan jiray buu gabay u tiriyey ninkii baa diiday qura eh, quraad bin lajdac nin la yidhahba halkaa ka soo booday oo markaasa yidhi anaa ku damiinanaya anaa kafiilka ah hadda waa dil baa lagu yidhi ha ha waxba dhib male bu yidhi anaa damiinka ah bu sidii baa lagu damiintay markii u yihi reerkaygaan u tegayaa boqorku shan boqoloo halaad buu siiyey shantii boqolee halaad markuu siiyey buu reerkiisii ula kacay markay reerkii arkeen wuxuu ninkani wato aad baa loo farxay laakiin markuu qisadiisii dambe in la dilayuu noqonayo uu ka warramay aad bay uga wurwureen ay uga murugoodeen waxaana loo qabtay sanab maalintaa maalinteeduun iskeen baa lagu yidhi boqorku wuxuu jeclaa inuuna ninkii isla noqon uu ninkan quraada uu kurka ka jaro ninkii kafiishay sanadkii markay maalini ka dhiman tahay baa quraad loo arkaalay baa lagu yidhi kolkaas la taliyayaashii boqorka ku yidhi de ninkan maalin baa u dhimanay dee hadilini ha dhamaystee maalintii markuu waagu beriyey bu haddana intuu dirayskiisii soo xidhay ayuu jallaadiintii kuwii dili jirayna u yeedhay dee ukaadii bay yidhahdeen saacada ha dhamaystee casarkii markay tahay ayaa ninkii dharkii laga furay markaasaa geedkii lagu dilayey lagu xidhay quraadoo geedkii ku xidhan oo la dilayo islaantiisiina ay ka dul barooranaysa gabay ka dul tirinaysay welibana baroora oo ninkii uu leeyahay seefta ku dhufta iyaguna ay leeyihin horta saacaddu ha dhammaatada la hayo ayuu nini halkaa ka soo baxay boqore ukaadii baa layidhi ninkaa ilaayon hubsanno ninkuu yahay waaba quraadkii weeye waxba wey ninkii la damiintay ee ahaa boqorkii wuu ka xumaaday alla wuu dhibsaday markuu dhibsaday ayuu yidhi maxaa ku keenay waad naga baxsataybe maxaa ku soo celiyey diintaydaa i amraysay buu yidhi inaan inaan ballanta ilaaliyo walow geeriba ha noqotee ani wax laygula ballamay ma jecli bu ihi inaan ka baxo diintaydaana ay faraysa sidii buu usoo dhaweeyey markuu soo dhaweeyo diintaada ka warranoo wuu uga warramayo bes waxa wey waa qabla alislaam waa nasraaniyaddu markii ay jirtay weeye diintayda ayaan haystaa waa sidan uga warramay beentu inay khatar tahay dilku inuu khatar yahay sidiiba ilaa macal nucmaan ilaa macal gebigoogii sidii bay ku qaateen nasraaniyadday galeen gebagabadii wuxuu yidhi anna noqon maayo kiina liita maanta cafis baad iga tihiin buu yidhi labadii qabrina wuu dumiyey markuu uga warramay in dilku xaaraan yahay maanta kadib ma jirta buu yidhi wax cid la yidhaha yowmulbu'si cid maalin loo baroorto la dilaa ma jirta buu yidhi sidii buu ku baabi'iyey horta ninkuu ka hadlayaa waa ninkaa waa ninka nucmaana weeyaan isaguu canaananaya qaala naabiqata dubyaani wuxuu yidhi walasta bimustabqin akhan laa talumuhu calaa shacatin ayu rijaali lmuhadabu walasta matihid buu yidhi bimustabqin nin reebanaya akhan walaal laa talumuhu adan canaananaynin war ma jiro nin adan dhaliilaynin ood reebanaysaaba calaa shacafin shacaf shacafku waxa weeye basaasta ninkaad basaas yar ku aragtaba waad canaananaysaa ninaad disho iyo ninaad canaanato shacafku waa basaasta ayuu ahaan jiray iyo timaha madaxa oon habaysnayn walasta ma tihid reebanaya ahan walaal laa talumuhu adan canaananaynin calaa shacafin adan ceeb iyo dhaliil ku canaananayn iminka ceeb oo dhan baa looga jeedaa ayu rijaali ragga koogeebaa almuhadabu dhammaystiran wararta ragga ma laga heli karaa nin dhammaystiran buu yidhi waa maya ninibo meel buu ka dhiman yahay dee sidaa ku qaada haddaba waxaan doonaynaa walasta bimustabqin gabayga walasta bimustabqin ayaa lagula hadlay dalabi baa lagula hadlay walasta bimustabqin waa dalabi akhan laa talumuhu dhalebi baa lagula hadlay waayo hal tawkiid baa ku jira laysadu saw ismiya khabar ma qaadato aaway khabarkeegii bimustabqin muna khabarkii ahayn khabarka layse jaar iyo majruur lagama dhigina ba zaa'idaa lagu daray xarafka zaa'idkaa maxaynu isku ogeyn alaa waina zaa'ida laa yakhluu min tawkiid saw ma aha xarafka zaa'idkiihi tawkiid buu faa'iideeyaa kolkaa tawkiid buu faa'iideynayaa iminka qaala shariifu rida wuxuu ihi nin shariifu rida loodhan jirayna qad yablugu rajulu ljabaanu bimaalihi maa laysa yabluguhu shujaacu lmucdimu qad yablugu wuxuu gaadhi karaa alrajulu ninka aljabaanu fulaygi ihi bimaalihi maalkiisa wuxuu ku gaadhaa maa laysa yabluguhu wuxuuna ku gaadhaynin ashujaacu geesiga almucdimu wax baabi'iya wargeesiga wax laaya wuxuuna gaadhaynin ayuu doqon maalihi maalkiisa ku gaari karaa buu kuleeyahay kolkaa maalku qofka wuu caawiyaa inuu yidhaa ama maalku qofka dee ceebihiisa waxbuu ka asturaa oo u buuxiyaa ayuu doonayaa inuu yidhaa qad yabluqu wuxuu gaadhayaa alrajulu ninka aljabaanu fulaygii ihi bimaalihi maalkiisa wuxuu ku gaadhayaa maa laysa yabluquhu wuxuuna ku gaadhaynin ashujaacu geesiga almucdimu wax baabi'iya geesi wax baabi'iyo wax halaagaa wuxuuna gaadhaynin buu ku gaadhayaa buu ku leeyahay doqonku maalkiisa amaa fulayguba ka warrama haddaba beydkaasi waa kalaame kalaamka beydkaasi yaa lagula hadlayaa dalabi baa lagula hadlayaa waayo hal tawkiid baa ku jira tawkiidkuna waa kee qad baa ku jirta qad yabluqu qadda koobaad ayaa ku jirta tamriinaat bayin waxaad caddaysaa adrub alkhabar khabarka noocyadiisa fii maa ya'ti waxa soo socda wa cayin waxaanadaad cayintaayoodna tustaa adaata tawkiid adaatu tawkiidkanadna tus jaa'a waxaa ku yimid fii nahji lbalaaga kitaabka loo yaqaan nahjulbalaaga waa kitaab ka hadlaa duruqulbalaaqa buu ka hadlaa kolkaa inta badan qaaciida kuma taal kitaabkaa laakiin hadal qaaciidada waafaqsan baa ku yaalla waa sheekooyin wuxuu kuu soo qaadaya sheeko kasta oo qaacidada balaaqada waafaqaysa ayuu kuu soo qaadaya waa sheeko ad waa aftahannimun baad ka baran kartaa haddaad koobiyeyso qaabka balaaqadu ay u socon karto ama ay u shaqayn karto baad ka fahmi kartaa jaaa fii nahji lbalaaqa waxaa ku yimid kitaabka nahjulbalaaqaha la yidhaah addahru yukhliqu alabdaan wa yujadidu alaamaal wa yuqaribu almaniya man dafara bihi nasiba waman faatahu taciba waa kelmadihii lagu isticmaalay kitaabka dhexdiisa addaaru waktigu buu yidhi yukhliqu wuxuu duugeeyaa alabdaan jasadka jidhkaa buu gaboobayaa sanadkaana gaboojinayaa wa yujadidu wuxuu cusboonaysiiyaa alaamaal ididiilada wa yuqaribu wuxuu soo dhoweeyaa almaniyata ididiilada mani e geerida baan doonayaa wa yuqaribu wuxuu soo dhaweeyaa almaniyata geerida waxaa jirta maniyana waa geeri umniyana waa ididiilo umniya wa yubaacidu wuxuu fogeeyaa alumniya waxaad ididiilanaysay man dafara bihi ka ididiiladiisa hela intuu adduunka joogo nasiba wuu daalaa waman faatahu ka ididiiladiisa gaari waaye u ka tagaana taciba isna wuu daalaa-un war adduunyada daalun baa lagu wada joogaa adduunyada daaluun baa lagu wada joogaa kan ujeeddadiisii haysta iyo kan ujeeddadiisii waayay mid kastaaba waa daallan yahay soomaalidu waxay odhan jirtay geed kasta in gubtaa ama in gubid ugu filani way hoos taallaa kolkaa noloshan markaad qiimayso nin kasta wax warwar ugu filan iyo dhibaato iyo daal way haystaanuun hays odhaninun malaha ninkan warwar ma haysto ninkan waa ku fikirin weligaa haddaad hesho ood adduunyada waxaa doonaysay ku guulaysatana waad warwaraysaa uun waana daallan tahay haddii adan helinna waa daalantahay waa tacabkaa un dunidani waa daaru tacab weeyi markaa haddaba adaaru yukhliqu labdaan markaan eegno hadalkaa yaa lagula hadlay ibtidaa'i baa lagula hadlay waayo tawkiidku ma jiro wa yujadidu laamaal yaa lagula hadlay ibtidaa'i waa la mid tawkiidkuma jiro wa yuqaribu lmaniya yaa lagu hadlay ila mid weeyi wa yubaacidu mniya umniya waa la man dafara bihi nasiba waman faatahu taciba dhammaan waa darbu libtidaa'i weeyaan ya akhi sababtuna waxa weeye licadami tawkiidi fi lkalaam hadalka ayuuna tawkiid ku jirin qaala urajani wuxuu yihi nin urajani la odhan jiray malaha gabay kalou lahaa mar dhaweyd baaban soo marayne gabaygan ayuu tiriyey dahaba takarumu wlwafaau min alwara watasarama ila min alashcaari wafashad khiyaanaatu hiqaati waغayrihim xataa intahamnaa ru'yat alabsaari dahaba waxaa tegey atakarumu sharaftii way tagtay dahaba waxaa tegey atakarumu sharaftii walwafaau iyo oofintiiba min alwaraa makhluuqa way ka tegeen muxuu yidhi ninkaa gebyayaa dahaba waxaa tegey buu yidhi atakarumu takarumkii sharaf oo dhani way baaba'day buu yidhi walwafaa iyo balan oofin min alwaraa makhluuqii way ka baaba'day watasaramaa way go-een oo way ku daayeen ilaa min alashcaar gabaygunbay kusoo hadheen iminka sharafi halkay ku jirtaa gabay nin gabayayuunbaad gabaygiisa ka dhexeli alwafaa halkay ku jirtaa nin gabayayuunbaad gabaygiisa ka dhexeli laakiin haddii tusaale nasi qof sharaf leh ama qof maxaanku idhaahdaa ballan oofinta ku fiican war waxaasi way ku daayeen buu yidhi wa fashad wax afaaftay khiyaanaatu hiqaati dadka lagu kalsoon yahay khayaanadoodii ayaa badatay wagayrihim iyo dadkaa qayrkoodba khayaanadoodii way badatay xata tahamnaa waxaan maanta tuhumaysanaynaa oon shaki ka muujinaynaa ru'yat alabsaar waxaanu indhaha saarnay war waxaad isha saartay baad ka shikiyaysaa waxaad isha saartay waad ka shikiyaysaa malaha wixii sax ma ahayn baad odhanaysaa ilan khayaanadiibaa badataye beentiibaa badataye cid la rumaysto lama garanayo buu ku yidhi sidaa darteed waxaad indhaha saartay waad ka shikiyi karaysaa waxaa indhaha la saaro markay khayaanadu badato waa laga shikiyaa oo wax kastood aragto markuu shiki u noqdo bimacnaa qof kastood ku kalsoon tahay warkiisi haddana waad ka shikiyaysaa ilain beentii iyo khayaanadii iyo wixii baa wada badane hadday been hadday runtu badan tahayna hadday runtu badan tahayna adigu waxaad aragtay maad ka shikiday weligaa qof waxaad aragtay muu kugu yidhi sidaa ma ahayn oo ma ka shikiday ha qof iimaanle markaa tahay waad ka shikiyaysaa war malaha si wanaagsan u arkin baad odhanaysaa qof kale markuu ku yidhaha war sidaa shaygu ma ahayn saxaabadeennay ka jirtay saxaabigii ma garanaysiin kumuhaa cabdullahi ibnu rawaaxa soo mahayn gabayga tiriyey cabdullahi ibnu rawaaxa gabay buu tiriyey islaamtiisu waxay arkaysay bay ka shakiday markaa gabay uu tiriyey aawadii hadda waxay indhaha ku haysay way arkaysay waxay tihi sadaqa allah wakadaba caynaaya waxay ahaydna cabdullahi ibnu rawaaxa xaaskiisa maahae addoon buu lahaa qofkana waxa u bannaan addoonta inuu la mucaamaloodo oo sida xaaska oo kale uu uula mucaamaloodo isagoon mehersaninba xataa ma guursanayo waa addoontiisii wuu la mucaamaloonaya haddana wuu u galmoonayaa xaaskiisii unbaa aragtay oo gurigii timid cabdilaahi iyo addoontiisii waa saxaabigii addoontiisii la mucaamaloonaya way hinaastayba Ah, ah. wuu markaasuu ku yihi maxaa dhacay wuu diiday markaasuu cabdilaahi u yeedhayo markaasay tihi may anugu waxaan ku rumaysanaya addoonta inaad reer ka dhigatay baan aaminsanayay haddaadan junub ahayn junubku qur-aanka u akriyaabay ti ma akriya bay tihi haddaadan junub ahayn aayadii maqashii bay tihi akri igu dul akri qur-aanka hadda way arkaysay ma og tahay markaasay tihi haddana haddaadan junub ahayn igu dul akri aayad markaasuu gabay tiriyo wuxuu idhi wa fiina rasuulu llahi yatluu ida nshaaqa macruufuun min alfaajiri saaicuun rasuulka ilaahay baa nala jooga kitaabki ilaahay buu akriyaya eeg halkan uu gabaygii mariyey moogtahay kolkaasay qur-aan moodaye waxay tidhi sadaqa allah wakadaba caynaaya ilaahay baa run sheegay indhahaygiina been bay sheegeen ya ani waxba ma arkayna xor iska tag bay tidhi ya kolkaa waxaa jira haddii waxaad indhaha saartay way dhici kartaa hadduu qof muslimi ku yidhaha maya maya dee way noqonaysaa kolkaa gabadhaasi gabadh iimaanle bay ahayd dahaba waxaa tegey atakarumu takarumkii baa tegey sharaf oo dhani way tagtay walwafaau ballan oofintiina way tagtay min alwara makhluuqa way ka tagtay wa watasaramaa way go-een ilaa min alashcaar gabayga unbay ku soo hadheen waa gabay gabay un waxa ay ku jiraan wa fashad waxaa faaftay khiyaanaatu hiqaad dadka hiqaada ah khaa'inimadoodii way faaftay iyo wahayrihim kayrkoodba xata tahamnaa ilaa yoon tuhmaysanno shaki ka muujinno ru'yata labsaar wixii indhaha lagu hayeyna waxaan doonaynaa haddaba dahaba takarumu wlwafaau min alwalaa jumladaa maxaan u malaynaynaa dahaba takarumu wlwafaau min alwalaa ibtidaa'i baa lagula hadlayaa sababtuna waa tawkiid baan ku jirin wa tasarama ilaa min alashcaar iska soo dhaaf hadalka horay dhamaystiraysaa wa fashad khiyaanaatu hiqaati waayrihim yaa lagula hadlaya wafashad khiyaanaatu hiqaati wahayrihim ibtidaai baa lagula hadlaya waayo tawkiid kuma jiro qaala cabaas binu axnaf nin la ayaa gabay tiriyey cabaas binu laxnaf wuxuu yidhi fa uqsimu maa tarki citaabaka canqilan walaakin licilmii anahu gayru naaficin wuxuu yidhi فأقسم ما تركي عتابك عن قلال ولكن لعلمي أنه غير نافعين فأqسم waxaan ku dhaaranayaa buu yidhi maa trki inaanan ka tegin citaabaka canaantaada canqilan cadho inaanan uga tegin qofka haddii la canaanan waayo qofkii la canaanan jiray horta haddii la canaanan waayo macnihii muxuu noqonayaa maxay kula tahay qof la canaanan waayo waa maxay macnihiisii lama jeclo saw maaha ilayn canaantu waa meel soke qofka waxaa la edbiyaa markaanu agtaada qiime ka leeyahay ayaa la edbiyaa hadduuna qofku agtaada qiimaba ka lahayn canaantana waa laga daystaa hadalkana waa laga daystaa wuxuu ku yidhi markaa fa uqsimu waan ka tegey fa uqsimu waan ku dhaartay maa tarki inaanan uga tegin citaabaka canaantaada canqilan inaanan uga tegin nacayb war canaantii aan kaa daystay nacayb igama aha buu yidhi nacayb maaha walaakin licilmi waxaan uga tegay inaan u cilmi leeyahay annahu hayru naaficin inuuna ahayn mid naafica oo faa'iide leh inuuna ahayn canaantii haddayna faa'iide keenin de waan iska daynaya ka warrama fa uqsimu maa tarki ictaabaka can qilan yaa lagula hadlayaa fa uqsimu maa tarki ictaabaka can qilan waxaa lagula hadlayaa usliibu dalabi sababtuna waa maxay sababta dalabiga loogula hadlay waa maxay waa twkiid baa ku jira uqsimu baa lagula hadlo twkiida walaakin lcilmi anahu ayru naaficin yaa lagula hadlaya anahu ayru naaficin waa lamidun dalabi tawkiid baa ku jiro anna ayaa ku jirtaa qaala moxamed ibnu bashiir wuxuu ihi maxamed ibnu bashiir nin la odhan jirayna inii wain qasurat can himatii jiddatii wa kaana maaliya laa yaqwa calaa khuluqii lataarikun kula amrin kana yulzimunii caaran wayushricunii fi lmanhali ranaqi wuxuu yihi inii wain qasurat can himmati jiddatii wakana maaliya laa yaqwaa calaa khuluqii lataarikun kula amrin kana yulzimunii caaran wayushricunii fi lmanhali ranaqi inii aniga buu yidhi wain qasurad haba gaabato can himatii waxaan doonayo iyo himigayga ha ka gaabato jiddatii hantidaydu ye jiddadu waa hantida hantidaydu haba ka yaraata himigayga ee wa kaana maaliya maalkayguna ha ahaado laa yaqwaa midaan u adkaysanayn oon awoodaynin calaa khuluqi akhlaaqdayda deeqsinimada ah ee la taarikum waxaan ka tegi doonaa kulla amrin amar kaste oo kaana yulzimunii igu waajibinaya caaran ceeb amar kaste oo ceeb igu keenaya waan ka tegaya waan ka dhowrsanayaa wa yushricunii kolkaa idhexdhigayaa wa yushricunii idhexgelinayaa filmanhali ceelkii ararnaqi wasakda badnaa ceel yaroo wasak badan arinan ku dhex galo waan ka dhowrsanay buu yidhi ninkan gabayaagaa u fiirsa wuxuu leeyahay ninkan gabayaagi wuxuu isku tilmaamay inuu himi weyn xambaarsan yahay aad buu himigaygu u weyn yahay buu yidhi waa kow himigaygu aad buu u ballaadhan yahay buu yidhi wuxuu ku darsaday himi ballaadhan inuu xambaarsan yahay maalkiisuna inuu yar yahay daat alyad hantidaydu waa cidhiidhi badan buu yidhi hanti badan ma haysto oo way igu adag tahay buu yidhi hantidii labadaasi maalkaygu haba yaraado himigayguna ha weynaade e oo maalkaygu ma awoodi karayo buu yidhi akhlaaqdayda iskama xajin karayo akhlaaqdayda anigoo akhlaaq waxaan leeyahay nin kastoo miskiina amaa baahan inaan dhergiyo dee aan ku dherginayeyna ma hayo markaa wuxuu kuugu daray markaa ama uu ku leeyahay arrinku saa ha ahaadee arrin kastaoo ceebigu keenaya waan ka dhawrsadaa arrin kastaoo ceebigu keenaya waan ka dhawrsadaa ama arrin kale oo ceebta iyo ceelka wasakda igu dhex tuuraya waan iska ilaalinayaa buu yidhi hadda waa nin iska maal yarna waan ahay oo wax buuranoo maala ah, qacanta kuma hayo buu kuleeyahay inii aniga wain qasurad ha gaabato can himatii himigayga ha ka gaabato jiddatii maalkayguye wa kaana maalii maalkayguna ha ahaado laa yaqwa midan u adkaysanayn calaa khuluqi akhlaaqdayda eh la taarikun waan ka tegayaa kulla amrin amar kaste oo kaana yulzimunii igu laaziminaya caaran ceeb wa yushricunii ina dhex gelinaya filmanhali ceelkii arranaqi wasakda badnaa inii wain qasurad can himmatii jiddatii ka warram ayaa lagula hadlayaa hadalka ayaa lagula hadlaya waxaa lagula hadlaya dolabi baa lagula hadlaya waayo tawkiidkii inna ayaa ku jirta wa kaana maaliya laa yaqwa calaa khuluqi yaa lagula hadlayaa ibtidaai baa lagula hadlaya waayo tawkiidkum inii wain qasurad cafwan inkaari baa lagula hadlaya inii wain qasurad waayo inii wain qasurad waa intaa jawaabkeygii baa la taarikunta dambaha oo laan buu sitaa mayla socotaa khabarkii ina inuu yahay la taarikun khabarkii laba tawkiid baa ku jira waa inna iyo laamka kolka ayaa lagula hadlayaa inkaari baa lagula hadlayaa lataarikun kula mrin kana yulzimunii caaran wayushricunii fi lmanhali ranaqi hadalku wuu isku cadfan yahay un wayushricunii baa dalabiya inta kalena waa inkaarigaa weey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu aayad quraana ku yidhi alaa ina wliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun calayhim wax khawfihi dushooda ma aha walaa hum yaxzanuun mana warwarayaan alaa ina awliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun wax khawfihi calayhim dushooda ma aha walaa hum yaxzanuun mana warwarayaan yaa lagula hadlayaa aayaddaa munkiriin baa lagula hadlayaa ama qof munkir laga soo qaaday baa lagula hadlayaa waayo tawkiidkiibaa laba ka badan alaadu sideeda waa u tawkiid inaduna sideeda waa u tawkiid laa khawfun nakira fi siyaaqi nafyina tufiidu lcumuum kolkaa wax tawkiidihi inayna jirin bay halkaasina caddaynaysaa kolkaa alaa ina awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun calayhim wax khawfa oo saarani ma jiro walaa hum ma haysto murugana ma haysato xusniga inta badan wixii lasoo maray baa laga werwaraa khawfkana waxa soo socdaa laga baqaa kolkaa qofku hadduu yahay weliyuraxmaan hadduu yahay mustaqbalkiisana khawf kama haysto wixii ka tegeyna murugo iyo werwer ka muujinayaa ma jiro qaala allahu tacaala alla yidhi qad aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna mu'miniintii aladiina kuwaasoo hum iyagu fii salaatihim salaadooda dhexdooda khaashicuuna ku khushuucaya waladiina kuwaasoo hum iyagu cani lagwi lagwiga mucriduuna ka jeedsanaya waxaa la doonaya mu'minka tilmaamihiisa tilmaanta koobaaduu mu'minku leeyahay waa aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa kuwa salaadaha dhexdooda ku dhex khushuuca haddaba a'imada qaarkood baaba qaba khushuucdu inay tahay shardi min shuruudi salaa inkastoo imaamu shaafici uuna qabin imaamu shaafici shardi min shuruudi salaad kuma soo darin oo ma qabo laakiin rag baa qaba iyagoo ahar daliishanaya xadiidkan inamaa ataqabalu salaata liman tawaadaca licadamati xadiidka ah inamaa ataqabalu salaata salaada waxaan ka aqbalaa oo keliya liman tawaadaca licadamati qofka cadamadayda u tawaaducaya u khushuucaya ragga qaar baa ku soo daray iyagoo afarkaa eegaya inay shardi min shuruudi salaadba tahay laakiin imaamu shaafici shardi kuma soo darin oo shardi kama dhigin wuxuu ka dhigay mukmil buu ka dhigayoo salaadda inay dhammaystiraysay buuxinayso khushuucdu ayuu ka dhigay qad aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah aladiina kuwa weeyaan mu'miniintu hum iyagu fii salaatihim salaada dhexdooda khaashicuuna kuwooda khushuucsan waladiina kuwa weeyaan hum iyagu cani lagwi hadalka dheeraadka ee zaa'idka ah mucriduuna ka jeedsanayaa haddaba qad aflaxa almu'minuun ka warram ayaa lagula hadlayaa dalabi baa lagula hadlayaa waayo tawkiidkii baa maxay ah ayaa hal ah qad baa meesha la keenay qadna waa hal tawkiid qaala abunuwaas wuxuu uhi nin abunuwaas la odhan jirayna walaqad nahaztu maca alguwaati bidalwihim waasamtu sarxa lahwi xayu asaamuu wabalagtu maa balaga mru'un bishabaabihi faidaa cusaaratu kuli daka ahaamun ninkii wuxuu soo qaadanayaa abunuwaas ninkii la odhan jiray imruulqays buu soo qaadanayaa ninkii la odhan jiray isna wuxuu yidhi walaqad nahaztu maca alguwaati bidalwihim waasamtu sarxa lahwi xayu asaamu wabalagtu maa balaga mru'un bishabaabihi faidaa cusaaratu kulli daaka ahaamun wuxuu yidhi walaqad nahaztu waadaanta waxaan ku tuurtay maca alquwaati kuwii baadida ahaa macooga bidalwihim maa waadaanadoodii waadayn waadaantaydii ayaan ku ritay anigoo la socda kuwa baadiya sida iyaguba waadaanadooda ceelasha ugu tuuranayeen kaa baadidiihi siduu ceelka waadaanta ugu tuurayunbaan anna ugu tuurayaa buu yidhi walaqad nahaztu waxaan ku tuurtay waadaantaydii maca alhuwaati kuwa baadida ama ah cooga bidalwihim maca dalwihim waadaanadooda macoogii ayaan ku tuurtay buu yidhi wa asamtu waan foofiyey sarxa lahwi ciyaartii la foofinayey xayu asaamu barta iyaguba ciyaartooda u foofiyeen anna ciyaartaydii iyo tumashadaydii baan foofiyey buu yidhi iyagu bartii ay u foofiyeen tumashadoodan u foofiyey buu yidhi kolkaa tumasho yaroo la foofinayo ma isticaara inay ku jirta halkaa ilan ciyaarta lama foofiye xoolaa la foofiyaaye xoolihiibuu ka dhigay ciyaartiibuu ka dhigay xoolo la ilaalinayo oo la daajinayo oo kolba meel la geynayo qofka naftiisa raali gelinaya ayaa dee siduu xoolihiisa u daajiyo oo kale hawadiisa u daajiyo maogtahay saasuu kolkaa ugu tashbiihinaya walaqad nahastu waan ku tuurtay buu yidhi maca alquwaati kuwa baadida a ah macooga bidalwihim ay maca dalwihim waadaanadooda macooga wa asamtu waan foofiyey sarxa lahwi ciyaartii la foofinayey xayu asaabuu bartay u foofiyeen baan ana u foofiyey buu yidhi wa balagtu waxaan gaadhayba maa balaqu imruun imri imruulqays wuxuu gaadhay bishabaabihi intuu dhallinyarta ahaa imruulqays intuu dhallinyarta ahaa wixii uu gaadhay ayaan gaadhay buu yidhi ninku wuu liitay dee imruulqays intuu dhallinyartaasi ma garanaysiin nin liito liito liito buu ahaa wuxuu gaadhayna wax masaajid lagaga sheekayn karaba ma ahayn imruulqays balaayuu ahaa wuu hadal badnaan jiray weligii waxaa la yidhi ma guursanayno nuna su-aal weydiinin inanta su buu weydiin jiray inantii ugu dambaysay isaga lafdiisa su-aalaal weydiin jiray waxaa ka mid ahayd la weydiiyey wa waan garanaynaa su markii ugu dambaysay la weydiinayey keliyuhu maxay kula dhaqdhaqaaqaan xariirtaan xidhaa buu xariirta xariirtaan xidhaa ya waxa wey wa way isxidhi jireenoo waxbaa laysku xidhi jiray imrulqays nin wuxuu ahaa dhallinyarnimadiisii ku daayey kolkaa wuxuu leeyahay imruulqays oo kala noqdayba intaan dhallinyarta ahaa buu yidhi wa balagtu waxaan gaadhay maa balaga mru'un imruulqays wuxuu gaadhay bishabaabihi intuu dhallinyarta ahaa faidaa cusaaratu kulli daaka waxaasoo dhan waxaan ogaaday buu yidhi guntoodii cusaaradu waa guntii cusaarada af carabiga waxaa la yidhaahdaa marka shayga la tuujiyo la maroojinayo waxa ka soo baxa cusaaradu waa marka shayga saa loo tawjiyo waxa ka soo baxa ama boogta qof naburle marka sidaa loo qabto saw dheecaan kama soo buudo dheecaankaa yarbaa cusaare la yidhaah faidaa cusaara iminka waxaa looga jeedaa gunta iyo gebagebada fa idaa cusaaratu kulli daaka waxaasoo dhan gebagabadoodii wuxuu noqday ahaamun dembi uun waxaan ogaaday inaan dembi uun ku dhacay buu yidhi waan ka noqday markaa walaqad nahaztu maca alquwaati bidalwihim hadalkaa ka warrama yaa lagula hadlayaaba idinla tahay walaqad nahaztu maca alquwaati bidalwihim inkaari baa lagula hadlayaa laam iyo qad baa la ysku daray hadalka kale isaguu ku cadfan yahay eeg wa asamtu sarxa lahwi xayu asaamu waa iska ibtidaa-i weeyaan isagu wa balagtu maa balaga mru'un bishabaabihi waa ibtidaa-i weeyi faidaa cusaaratu kuli daka ahaamun waa waxa weye ibtidaa-i weeyi qaala acraabiyu nin reemiya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wlam aara kalmacruufi ama madaaquhu faxulwon waama waajhuhu fajabiilun walam ara maanan arag buu yidhi oo indhaha ma saarin kalmacruuf wanaagga oo kale wax ah walam ara maanan arag kalmacruufi macruufka oo kale amaa madaaquhu dhadhankiisu faxulwun waa macaan macruufka dhadhankiisu waa macaan wa amaa wejhu wejigiisan hore ee kusoo qaabilayana fa jamiilun wuu qurux badan yahay wejigiisuna waa waa aad iyo aad buu u qurux badan yahay buu ku leeyahay dhadhankiisuna waa macaan walam ara maanan arag kalmacruufi macruufka oo kale wax lamida amaa madaaquhu dhadhankiisu fa xulwun waa macaan wa amaa wejhuhu wejigiisu fa jamiilun waa qurux badan yahay ka warrama amaa madaaquhu fa xulwun yaa lagula hadlayaa inkaari baa lagula hadlaya waayo ama iyo fa ka waran ama iyo fa labadaasi tawkiid bay faa'iideeyaan walam ara kalmacruufi isaga ibtidaa'i baa lagula hadlaya ama madaaquhu fa xulwun waama wajhuhu fa jamiiluna nin inkaariyaa lagula hadlayaa waayo tawkiidkiibaa ama iyo faa ah. qaala kacab ibnu sacad alghanawi wuxuu yihi kacab ibnu sacad alghanawi walastu bimubdin lirijaali sariiratii walaa aana can asraarihim bisauliin walastu ma ihi buu yidhi bimubdin mid muujiya lirijaali ragga mid u muujiya sariiratii waxa qalbiga iigu jira weligay anigu ragga uma muujiyo buu yidhi waxaan qalbiga ku haysto anun baa haysta buu yidhi waxaa walaa ana aniguna can asraarihim sirtooda bisauul nin su-aal badan ma ihi dadkana sirtooda waxba kama weydiiyo buu yidhi de waa ceeb haddaad aragta nin qodqod badan nin qodqod badan lagama dhowo ninkaa kolka adna inaad sirtaada dadka u bandhigto maaho maahmaha carbeed baa tidhaa suduurulaxraar asraar qofka xorta ah laabtiisu waa halka sirta lagu xabaalo kolka haddii wax laguu sheego ood og tahay dee xabaal baa lagu riday haddaad tahay qof xora walastu ma ihi bimubdin mid u muujiya lirijaali ragga mid u muujiya sariiratii aniga sariiradaydi iyo niyadaydu waxay tahay walaa ana aniguna can asraarihim sirtoodu waxay tahay bisa-uulnin su-aal badan ma ihi ka waran walastu bimubdin lirijaali sariirati yaa lagula hadlayaa hadalkaa dalebi baa lagula hadlayaa sababtu waa maxay dalebi nin shikisan baa lagula hadlayaa maxaynu ka ogaanay in lagula hadlayo ba'daa xarfuljarka ee lastuda ka dambaysa zaa'idka ah walaa ana can asraarihim bisa-uulin ka waran waa lamidun kii horeo kalun weeyaan qaala macari wuxuu yidhi fi ratha macari oo baroordiiq samaynaya ayaa isna gabaygan tiriyey wuxuu yidhi macari markuu baroordiiqda samaynayey ina ladii lwaxshatu fii daarihi tu'nisuhu araxmatu fii laxdihi qof baa geeriyooday uuna u barooranaya qofka marka loo barooranayo gurigiisa maxaa ka jira baroor iyo cidlo sow maaha cidlo waxaa la tebayaa qof idilbaa aad dareemaysa halkuu seexanayay aad arkaysaa maryihii uu xidhan jiray aad wali maskaxdaada aad ka sii dhegaysanaysaa sheekooyinkii uu ka sheekayn jir kugu hasaawi jiray maskaxdaadii baad weli kasii maqlaysaa kolkaa qofkii oo maanta dabadeed aadan dib u arkaynin oo dunidii aydan dib iskugu arkayn markaad eegto waxoogaa cidlo badan baa jirta cidlo aad u badan baa jirta runtii warwar badan iyo muruga meesha ka jirta waa gurigiisi talow qabrigiisa maxaa ka jira ilaahay baa og ima ila aljanna wa ima ila annaar kolkaa tafaaul fiican buu qabaa nin wanaagsan buu ahaa buu leeyahayo qabrigiisa janna ka jirta buu leeyahay markaa markuu gebiyayey wuxuu idhi ina ladiika alwaxshatu cidladu fii daarihi gurigiisa ay taalo warkan gurigiisa laga warwarayo ee dee cidladu ay taalo tu'nisuhu waxa wehel u ah alraxmatu naxariistii ilaahay ayaa fii laxdihi qabriga wehel ugu ah naxariistiibuu qabriga ku haystaayo qabriga naxariis buu haystaa buu ku leeyahay markaa raxmad ilaahay buu ku haystaa hadalkaa yaa lagula hadlayaa baad u malaynaysaa ina aladi lwaxshatu fii daarihi tu'nisuhu araxmatu fii laxdihi daladii baa lagula hadlaya waayo tawkiidkii baa mid ah waa kee tawkiidku markaa ina ayaa aadaatu tawkiida tawkiidkii baa hal noqday layliska labaad ama tamriinka labaad bayin waxaad caddaysaa aljumal alkhabariya jumlooyinka khabariga ah caddee fii ma yaati soo socda wacayin waxaanadna tustaa adrubaha anwaacda ay ka kooban yihiin wadkur waxaanad sheegtaa mashtamalat calayhi waxa ay sitaan oo min wasaa'ili tawkiid wasaaisha tawkiidka ah bayin waxaad caddaysaa buu ihi aljumal alkhabariya jumlooyinka khabariga ah fiima yaati wacayin waxaanad caddaysaa adrubaha noocyadeedana caddee wadkur waxaanad sheegtaa mashtamalat calayhi waxa ay sidato oo min wasaa'ili tawkiid wasaa'ilu tawkiidka ay sidata ah si fiican u caddee qaala yaziid binu mucaawiya wuxuu yidhi bacda wafaati abiihi aabbihi markuu geeriyooday allahw naxariistee wuxuu yidhi ina amiira almu'miniina kaana xabla min xibaal illaah madahu maa shaaa an yamuddah uma qaacahu xiina araada an yaqdacah wa kaana duuna man qablah wa khayra minman yaatiya bacdah walaa uzakiihi cinda rabbih waqad saara ilayhi fain yacfu canhu fabiraxmatih wain yucaaqibhu fabidanbih waqad wulliitu bacdahu lmra walastu actadiru min jahlin walaa aasa calى طalbi cilmi wacalى rislikum ida kariha allahu shayئa gayarahu waida axabahu shayئa yasarahu la soco aabbihii baa geeriyooday ninkan kelmaduhu isticmaalaya baleeg ina amiira almu'miniin war mu'miniinta amiirkoogii kaana xablan xadhig buu ahaa min xibaal illaahi ilaahay xadhkihiisa ka mida madahu wuu soo taagay maa shaaa intuu doono an yamudahu inuu taago intuu ilaahay doono xadhiggaasi inuu jiro ayuu jiray uma qatacahu wuu jaray xiina araada markuu damcay an yaqtacahu inuu jaro wa kaana wuxuu ahaa aabbahay duuna man kuwii wuu ka hooseeyey qablahu ka horreeyey aabbahay wuu ka hooseeyey buu ihi dadkii ka horreeyey yaa ka horreeyey talow cumar iyo abibakar iyo cuhmaan iyo raggii ka horreeyey oo dhan aabbahay wuu ka hooseeyey buu yidhi wa kaana duuna man qabla wa khayran wuuna ka wanaagsan yahay buu yidhi miman yaatii bacda dadka dabadii iman doonana wuu ka wanaagsan yahay buu yidhi aabbahay walaa uzakiihi cinda rabbi ilaahay agtiisana ku taskiyeyn maayo oo waxba ku ammaani maayo buu yidhi waqad saara ilayhi ilaahay buuba u tegeyba isaw ka geeriyoodayba fain yacfu canhu ilaahay hadduu aabbahay iska cafiyo fa biraxmatihi waa naxariistiisoo keliya ayuu ku cafiyey in yucaaqibhu hadduu ilaahay aabahay ciqaabana fabidenbihi dembi uu galay unbuu ku ciqaabay waqad wulliitu xilkii waa lay dhiibay bacdahu aabbahay dabadii waqad wulliitu waa lay dhiibay bacdahu aabbahay dabadii alamra amarkii walastu actadir kama cudur daaranayo min jahlin jahli jahli kama cudur daaranayo jahli anigu ka cudur daaran maayo buu yidhi waa inan aqoonle wey ninkani hadalkiisay ka muuqataa inuu aqoon leeyahay hadalkana khudbadaa yar ilan carabtu waxay odhan jirtay kallim litucrafa bay yidhaahdeen war bal hadal ha lagu gartee eeg caqligaagu intuu la egyahay markaad hadashaa la garanaya aqoontaadu intay la eg tahay markaad hadashaa la garanaya waa takalam litucrafa war bal hadal ha lagu gartee kolkaa ninkaa aqoontiisa hadalladu isticmaalay baa inagaga filan miyayna caynka ahayn wuxuu ku leeyahay markaa walastu actadir kama cudur daaranayo min jahlin walaa aasa kama warwarayo calaa alabi cilmin alla maad cilmi baratidna ismalihii buu yihi dee waan bartay intaan baran karayay buu leeyahay ee ha ka yaabin inaan ka warwaro cilmi barashadii wa calaa rislikum warhooy isdejiya haygu degdegina buu yidhi idaa kariha allahu shay-an ilaahay hadduu shay naco hayarahu wuu bedelaa allah hadduu shay naco wuu bedelaa hadduu ilaahay inaco wuu ibedeli waidaa axaba shayan ilaahay hadduu shay jeclaadana yasarahu wuu fudaydiyaa hadduu ilaahay jeclaadana arrinka wuu ifudaydinaye idinku isdejiya buu yidhi markaa ina amiira almuminiina kaana xablan min xibaal illaah hadalka ayaa lagula hadlay dad shakisan qalbiga aadamahan kula hadlaya waa dad shakisan aadaatu tawkiidka inaa madahu maa shaaa an yamudah hadalka horay dhamaystiraysaa laakiin waa dalabi waa ibtidaai uma qadaca waa ibtidaai xiina araada an yaqdaca waa ibtidaai wa kaana duuna man qablah wa khayra miman yati bacdah waa ibtidaai walaa uzakiihi cinda rabbi waa ibtidaai waqad saara ilayhi muxuu noqday waqad saara ilayhi wuxuu noqday dalabi buu noqday linqad baa meesha timide fain yacfu canhu fabiraxmatihi wain yucaaqibhu fabidanbihi iska dh iska soo dhaaf waa ibtidaai waqad wulliitu bacdahu lmra amarkii baa lay dhiibay dabadii waa xaweey dalabi walastu actadiru min jahlin walaa aasa calىa dalabi cilmin wa ibtidaai waclaa fislikum ida kariha allahu shaya gayarah waida axaba shaya yasarah waxaasoo dhan ibtidaai bay noqdeen qaala shaacir gabayaabaa yidhi waa gabayga aynu kusoo khulaasaynayna cashirkeenin inta kale cafwan mid baa malaa kasii dambeeya lain kuntu muxtaajan ila alxilmi inanii ila aljahli fi bacdi laxaayini axwaju wma kuntu arda aljahl khidnan wasaaxiban walakinanii ardaa bihi xiina uxraju walii farasun lilxilmi bilxilmi muljamuun wlii farasu liljahli biljahli musrajuun faman shaaa taqwiimii fainii muqawamuun waman shaaa tacwiijii fainii mucawajuun lain kuntu haddaan ahay buu yidhi muxtaajan mid u baahan ila alxilmi dulqaadka lain kuntu haddaan ahay muxtaajan mid u baahan ila alxilmi dulqaadka hooy dulqaad haddii aan u baahanahay inanii anigu ilaljahli degdega ayaan fii bacdi alaxaayiin mararka qaar axwaji uga baahi badanahay jahligaan mararka qaar aada ugu baahanahay buuhi jahligani kii cilmiga ka soo horjeeday maaha waa ka xilmiga ka soo horjeeda iyo dulqaadka eeg af carabigu jahligu laba macno ayuu ku yimaadaa mar waxa weeye jahligii aqoon la-aanta ahaa mirna waa jahliga degdega degdega qofka oo jawaab celin degdega bixiya marka lagu caayo degdeg qofkii ugu jawaab celiso marka lagu dhirbaaxood feedu dhiibto eeg waa ficil ficil aad ugu jawaabto radulficil ma garanaysaa kaas jahli bay carabta kuay ku tilmaantaa jahli inuu qofku degdeg u jawaabo ama uu jawaab celin degdega sameeyo haddaba wuxuu ihi lain kuntu haddaan ahay muxtaajan nin u baahan ila alxilmi deganaansho nin u baahan inanii anigu ila ljahli degdega ayaan fii bacdi alaxaayiin mararka qaar axwaju uga baahi badanahay marar badan waxaan xoog ugu baahdaa buuhi inaan degdego wamaa kuntu ma ihi ardaa mid raalli ka ah. degdega khidnan inuu ila saaxiibo khidnan wa saaxiban iyo inuu ila saaxiibo toono war ka dhigto marnaba aanu raalli kama ihi anigu ardaa bihi jahliga ardaa bihi jahliga raalli waan ka ahay xiina uxraju marka la baahiyo war marka la baahiyo ayaan raalli ka ahay buu yidhi ee la dhibo mar alla marka laydhibaan u baahdaa buu yidhi on ku ahay wuxuu laba faras baan leeyahay buu laba faras welii farasun faras baan leeyahay lilxilmi dulqaadka un loo abuuray oo bilxilmi muljamun xakamihiisuba uu dulqaad yahay faras yaroo xakamihiisu dulqaad yahay baan haystaa buu yidhi weligay nin iga dulqaad badan laguu sheegi maayo markaa faraskaygaaba dulqaada welii farasun faras kalena waan leeyahay buu yidhi liljahli jahliga dartii baa loo sameeyey biljahli musrajun jahlina waa lagu kooreeyey buu yidhi faraskaa kale koorahiisa yarina waa jahli faras yaroo jahliyoo degdeg loo sameeyeyna waan haystaa buu yhi halkan uu ii taagan yahay buu yidhi haddaba faman shaaa ninka doono taqwiimi inuu itoostoosiiyo war ninka doonaya inuu itoosiiyo fa inii muqawamun horta toosnaa buu yidhi maxaad iga toosini waman shaaa ninka doono tacwiiji inuu iqalloociyo fa inii mucawajun horaan u qalloocnaa buu yidhi maxaad kolkaa samayn haddaad toosi isleedahayna horaan u toosnaa haddaad qallooci isleedahayna horaan u qalloocay buu yidhi waad ka soo saari karaysiin kolley gabaygaa ibtidaa'i iyo dalabi iyo inkaari saddexdaa qaybood waa laga soo saari karayaa layliska saddexaad adaa laguu dhaafayaa gebi ahaan waayo gabayba kuma jiro tusaale lagu macneeyo saasiina ma jiro takhayal war waxaad sawirataa annaka fii jidaal inaad la doodayso maca daalibin arday baad la doodaysaa min qismi aadaab qismiga aadaabka dhigta wa anta adiguna min ulaabi اculuum qismiga culuumka ayaad dhigataa uma bayin lahu waxaad u caddaysaa fadla culuum war culuumku fadliguu leeyahay u caddee cala aadaab uu ka leeyahay mustacmilan adoo isticmaalaya jamiica adrubi اkhabr khabarka noocyadiisii kala dudubnaaya saddexda ahaa idaa kunta markaa tahay min ulaabi aadaab fabayin u caddee mazaayaaha qiimaheega iyo wa fadlaha cala culuum ay ka leedahay mustacmilan adna adoo isticmaalaya jamiica adrubi layliska afraad kawin waxaad samaysaa cashira jumal shan jumlo khabariya oo khabariya wa damin waxaad dhex gelisaa mid kasta aadaatan hal aadaad ow aghara ama wax ka badan oo min adawaati tawkiid adawaatu tawkiida wastawfi wastawfi waxaana dhammaystirtaa aladawaad adawaadka allatii adawaadka caraftaha aada soo baratay war adawaadkii aad soo baratay dhamaystir unur waxaad nasri u bedeshaa albeytayn alaatiyeyn labada beydee soo wabayin caddee fiihimaa dhexdooda aljumal alkhabariya jumlooyinka khabarka ah waadrubaha iyo noocyadooda tawadu caduwi uma tazcumu anani sadiiquka ina ara'ya minka lacaazibun walaysa akhii man waddanii ra'ya caynihi walaakin akhii man waddanii wahwa ghaa'ibun wuxuu yidhi تود عدوي ثم تزعوم أنني صديقك إن الرأي منك لعازبون وليس أخي من ودني رأي عينه ولكن أخي من ولكن أخي من maxaa ka dambeeya halkaa walakin akhi man waadani wa huwa ghaa'ibun tawadu caduwi war cadowgay baad jeclaanaysaa cadowgaygii ayaad xidhiidh la samaynaysaa iyo jacayl uma tazcumu waxaad sheeganaysaa annanii anigu sadiiquka inaan saaxiibkaa ahay haddana inaan saaxiibkaa ahay baad sheegana ayaad sheeganaysaa ina ra'ya ra'yigu minka adiga lacaazib kaa fog yahay alla taladu maxay kaa fog tahay ra'yigu muxuu kaa fog yahay cadowgaana waan jecelahay saaxiibkaana waan ahay walaysa akhi horta ani walaalkay ma aha man wadani ka i jecel ra'ya caynihi markuu i arkayo markaanu wada joogno unka i jecel anu kaa walaalkama dhigto walaakin akhi ani walaalkay man wadani waa ka i jecel wahwa haa'ibun mar isagoo iga maqan qofka isagoo iga maqan i jecel baan walaal ka dhigtaa anigu laakiinka markaan la joogo i ee isku kay dhadajiya kaa uma haysto walaal inuu yahay waaba nooc munaafiqnimo ah in sha allah halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu aclam iyo cashirkeenna dambe